asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii siddeed iyo lixdanaad ee kitaabka acuudu billahi min ashayطaan اrajiim bismi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala almu'alifu raximah اllahu tacaala bab تجiduna الناaس معاadن عن أbي هريرةa رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاal تجiduna الناaسa معاadن dadka waxaad ogaanaysaan macdanyaal inay yihiin usuul kala gedisan inay yihiin kamacaadin الذahabi والفضة siday macaadinta dhulka laga qodaayo anwaac u kala yihiin sidaasoo kale dadkuna anwaac u kala yaho u kala wanaagsan yaho usuushiisa u kala fiican tahay wanaaggaas marka la sheegayna ma aha wanaag xagga ilaahay u kala dhow yihiin ma aha waxaa weeyaan xagga akhyaarnimada iyo xagga manaasibta dunyawiyada ay ku kala fiican yihiin fakiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faquhu kuwoodii jaahiliyada ugu khiyaarsanaa kuwaasaa islaamnimadana ugu khiyaarsan haddii ay wax bartaan oo diintooda ay wax ka bartaan kuwaasaa ugu fiican ama hadday wax baran waayaan waa lala dhaafayaa marka watajiduuna min khayri الnaasi fi hada اlamri fi hada alamri yani fi اlkhilaafa arrintan tadayada yani madaxtinimada ah dadka inta ugu fiicfiicanna waxaad ku ogaanaysaan akrahuhum lahu ugu nacay badan qabla an yaqaca fiih intaanu ku dhicin qofka ka cararaya aan rabin qofkaasaad arkaysaan inuu ugu fiican yahay ugu haboon yahay oo kolkuu ku dhaco ee dusha laga saaro oo xilkeedii ka soo baxayo kolkii horeba wuxuu uga cararayaa waa dareen mas-uuliyadeeda uu dareemayo mas-uuliyadeeda uu ka cararayo inay meeshu hawl tahay iyo mas-uuliya ay tahay buu garanaya laakiin qofka kale isagu ku roorayaayo manfac khaasa inuu isaga yahay buu arkayaayo kolkuu qabtana marka wax naftiisa dantiisa unba uga shaqaysanaya watajiduuna min shiraari الnaasi da lwajhayn dadka kuwa ugu xunxunna waxaad ka ogaanaysaan inuu yahay ka laba wajiilaha ah alladii ya'tii haa'ulaa'i biwajhin wa haa'ulaa'i biwajhin bilwajhaynka tafsiirkiisii weeyaan midka dadka kuwaana weji ula imaanaya kuwaana weji gaara ula imaanaya qolo walba sida siday rabto ula shaqaysanaya mabda'na aan lahayn isagu marka hadba si uu nafcigiisa ku helo uun qolo walbaba siday sidooda kula dhaqmaayo kowan kolkuu u yimaadana iyagoo kale iskaamimi dhigaayo waxooda la wadanaya sida munaafiqa oo kale <clears throat> baabu qowli الnabiyi slى اllahu عalayhi waslm laa taأtii miئaةu sanaة waclى اlarضi nafs manfuusaة miman huwa عalayha inaanu boqol sannadood ayna soo wareegaynin nebiga alayhi salaa sla akhiru cumrigiisiiba hadalkaa yidhi isagoo hal bil iyo meeha meelahaas ay ka hadhay geeridiisiiba ayuu yidhi hadalka boqol sano caawa laga joogo markay soo wareegto wax hadda nool adduunyada eh, ku nool inaanu waxba ka noolaanaynin marka dadka qaarkoodba waxay u fahmeen in qiyaamihii dhacayso adduunyada la rogaayo laakiin uma jeedine inta kolkaa jiilka kolkaa nool inaanu inqiraadayo oo wax dambe aanu boqol sano kolkii habeenkaa laga soo wareego aanu wax hadda intaa nool aanu ka noolaanaynin taasuu ka waday nebigu alayh الsalaatu wasalaam can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal صallaa bina rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh waslama data laylatin salaata alcishaaءi fii aakhiri xayaatih salaada cishuuna tukiyey nebigu alayh sala slam habeen fii aakhiri xayaatih falamaa sallama qaama kolkuu salaaddii ka baxay buu kacay faqaala markaasuu wuxuu yidhi ara'aytakum yani akhbiruu bal ka warrama laylatakum haadihi caawadiinan tada fa inna calaa ra'si mi'ati sanatin minhaa boqol sano dhammaadkeed marka laga joogo laa yabqa kama haraayo miman huwa calaa dahri axadun calaa dahri alardi axadun inta adduunka dhabarkiisa dhulka dhabarkiisa jooga yani dhulka dushiisa ku nool ee hadda nool qofna ka baaqaan maayo yani dadka oo dhan inta hadda joogto o dhan kulligood waa wada dhimanayaan xadiidkaas ayaa waxaa loo deliishaday dadka qaarkood ay u deliishadaan ninkan kada la yidhaha alkhadir la yidhaha qisadiisa aynu soo marray inuu dhintay aanu noolayn hadduu zamankii nebiga noolaa kolay ku tahay inuu dhintay hadda aanu noolayn leanna kolka haddii uu nool yahay xadiidkan aan ku dabaq maayo caawas kolkii boqol sanadood laga joogo wax inta adduunka hadda ku nool noolaanayaa ma jiro ninkaana sida runta axwaashiisa ah, iyo taariikhdiisa iyo wax kumano laga yaqaano ma jiro intii xadiidkii muxuu ahaa ubay ibnu kacab iyo qur-aanka uu ka sheegay suurat ulkahf intaasaa ninkaas xaqiiqanimo looga yaqaana xikaayaad kale oo fara badbadan oo manaamaad iyo nin hebel baa la kulmay iyo wuxuun qisooyin ah mooyaane wax kale oo kumano ninkaa xaalkiisa laga yaqaana ma jiro ayb qaala bnu cumara radia allahu canhuma fawahala annaasu yani dannuu waa gafeenoo dadku waxay u maleeyeenoo malahoodii u aaday fii maqaalati rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalama tilka nebigaas nebiga hadalkiisa isaga ah ayay dadkii ku gafeen fii ma yataxadasuuna waxay ka warramayeenoo min hadihi alaxaadiid can mi'ati sheekooyinkan boqol sannadood ku saabsan ee adduunkii boqol sanaa ka hadhay iyo boqol sana ka dambow adduunka waa la rogaya iyo dadku ay odhan jireen hadalkaas nebiga alayh salaat ay ku gafeen ee u qaateen adduunka rogmashadiisa wa inamaa qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam wuxuuse yidhi nebigu alayhi salatu slam sidaa ma odhanine laa yabqa miman huwa alyawma calaa dahri اlardi axadun yuriidu bidalika an yankharima dalika alqarnu wuxuu ka waday nebigu alayh salatu slam inuu dhammaado qarnigaas qarnigaasu caawa boqol sano markii laga ka soo wareegto waxba ka hadhi maayo ee jiilkeennan hadda nool kulli waa la wada dhimanaya saasuu ka waday marka nebigu alayh isalaatu wasalaam ama adduunyada muddadeeda xadiditaankeeda intii ka tagtay iyo inta ka hadhay iyo waxyaalahaas iyadana wax axaadiid hoo sugan oo ku saabsani ma jiro waxaan alla ahaynoo og adduunyada bilowgeediina ma jiro wax eh, la ahayna goray dhammaanaysana ma ogo ma jiro ayib xadiidkii jibriilna waa garanaysaan iyo nebigu alayh salatu uu yidhi malmas-uulu canha biaclama min asaa'il marka adduunyada eh, toban kun eh, toddoba kun oo sana sanaba cumrigeedu ahayo intaasoo sanaa nebiga ka horreysay oo intaasoo sanaa ka hadhay oo waxyaalahaasoo dhan waa waxaan waxba ah, qiimo aan lahayn macno aan lahayn <clears throat> bab النahyi can sabi أصxaabi الnabiy slى اllahu عalayhi waslm wfadlihim عlى man bacdahm عan abi hurayraةa radي allahu canhu qala qala rasuulu اllahi slى اllahu عalيه waslm laa tasubuu aصxaabii caayna asxaabtayda caayina laa tasubuu asxaabii asxaabtayda cayna laba goor buu ku celi fawladii nafsii biyadih low ana axadakum anfaqa midla uxudin dahaba hadduu midkiin bixiyo dahab in eh, eh, buurta uxud wax la ego dahaba hadduu bixiyo maa adraka ma gaadhin mudda axadihim midkood mudkiis ma gaadhin walaa nasiifahu nuskina ma gaadhin mudkaa nuskina ma gaadhin mud koomba yar oo midkood asxaabtayda mid ka mid uu sadaqaysto ama mudkaas nuski uu sadaqaysto ma gaadhin hadduu muxuaha mid idinka idinka midihi uu sadaqaysto muxuu ahay uxud oo dhan wax la eg oo dahab ah hadalkaas nabiga alayh sala slam wuxuu ku yidhi mar uu khaalid ibn اlwaliid iyo cabdiraxmaan ibni cawf ay isku xanaaqeen oo khaalid uu aflagaadeeyey cabdiraxmaan ibni cawf khaalid naftiisa marka waa saxaabi lakin waa saxaabi mutaahir ah saxaabi mutaahir oo gadaal kasoo islaami weeyaan cabdiraxmaan ibni cawfna radia allahu canhu waa saxaabi mutaqadima weeyaan marka khaalid buu hadalkaa ku canaananayay dadkii ka dambeeyaana marka waa kasii awlaysay idinkiina mutaakhiriinta ee gadaal ka yimid asxaabtayda ha iga dhibin iga caayina asxaabtaydii ila soo halgamay ee idinka islaamnimo horreeye e ha iga caayina ma gaari kartaan camalkooda ma gaari kartaan oo camalkooda ka ugu yarba camalkiina ka ugu weyn ka fiican marka kuwan asxaabbaba iyagu aan ahaynu waa ka sii xag jiraanbaba marka asxaabtii nabiga alayhi salaatu wasalaam radia allahu canhum ixtiraam iyo jeclaansho la jeclaada mutaan mooyaane in wax loo dhimo iyo la aflagaadeeyo midna ma istaahilaan qof mu'min ahoo iimaan qalbigiisa ku jiraana marka sidaa maba yeelayo baabu dikri uwaysin ilqaraniy min ataabiciina wa fadlihi radia allahu canhu uways ilqarani bifatxi ra weeya qarni ma aha sida camada soomaaliyeed ka maqashaan qarni ay yidhaahaan xikaayooyin ay sheegaanoo gees buu lahaa iyo geed baa hadlay iyo wax sidaas ay yidhaahaan waxba qaran waa qolo qaran la yidhaaho muxuu ahay muxuu ahay yaman ah qoladaasuu ka dhashay qole hamdaan la yidhaaho qole kasii mid ahoo kasii farcantay oo la yidhaaho qaran qoladaasuu ka dhashay عن cمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول إن خyر التاaبعيiنa رجل يuqاaل لh uweys uweys بن cاamir أو uweys بن أbي cاamir ayaa la yidhaha marka taabiciinta waxaa ninka ugu khayr badan siduu abu bakr صaxaabada ku ahaa taabiciinta ku ah ninkaas la yidhaaho uweys الqarni walahu waanu noolaa ninkaas zamankii nebiga alayh الsalatu slam waa noolaa mase aanu u imaanin nebiga alayh الsalaatu wasalaam ma aanu imaanin cumar zamankiisii buu yimid madiina uu yimid walahu waalidatun hooyuu leeyay hooyadiisaa nool hooyadiisu baari u ahaayo inuu wufuuddii nebiga u imaanaysa soo raaco hooyadiis uu kaga shuqlanaa wa kaana bihi bayaadun baras buu lahaa baras baa ku dhacay markaasuu ilaahay baryay oo ilaahayna e, baraskii ka caafiyay ilaa qiطca yar oo bawdada kaga taallay mooyaane famuruuhu falyastakfir lakum amra oo haddaad la kulantaan ilaahay dembi dhaafka idinka talbo amar buu leeyahay marka amar iyo dadkii la a ayuu leeyahay ha idin duceeye ee ka dalbada duca ka dalbada cumar oo ka afdalsan ayib xadiidkan dheere soo socdaaba markaas xawaashidiisana tilmaami doona intaa in ka badan عن أسyر بن جابر qاaل kاna cمر بن الخطاaب رضي الله عنه إذا أtىa عaليه أمdاad أهلi اليمن sألهم أمdاad waa جمع mdد taakuladii yeman ka imaanaysay markay futuuxaadkii ay socdeen shaam iyo ciraaq iyo ka socday ayaa marka aqaaliimta waxaa laga soo dirayey rag ka qayb gala dagaalada ka qayb galaa laga soo dirayay marka iqliim walbaba ragkay soo diraan madiinay soo marayeen marka madiina markay ku degaan buu marka cumar gaadiid iyo hub iyo sahay iyo siin jiray oo hadba uu kala dirayay aqaalimtoodii meelahay ka dagaalgalayaan u diraayey kuwaas andaad la yidhaha marka taakulooyinka markay yemanka yimaada markay yimaadaanba wuxuu su-aali jiray afiikum uways bnu caamir uways bnu caamir ma idinku jiraa maya qolabale maya maya odhanaysay xataa ataa calaa uwaysin markuu ilaa uu uways uga yimid xawjkii uu uways ku jiray markay yimaadeen uu weydiiyey baa layidhi waa nagu jirayo markaasu u yimid faqaal anta uways bnu caamir qaala nacam qaala min muraad uma min qaran muraad baad ka dhalatay haddana qaran baad ka sii tahay qaala nacam qaala fa fakaana bika barasun fa bari'ta minhu ilaa mawdica dirham baras lahaan jirtay intaad ilaahay bariduu kaa caafiyey ma ka bogsatay ilaa maxaa dirham qadar la eg mooyaane qaala nacam qaala laka waalida hooyo meleda hooyadaa ma nooshahay qaala nacam qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm yaquul yأتي عlaykm uways bnu caamir min amdaadi min amdaadi ahli maca amdaadi ahli اlyمن min muraadin ثuma min qarn kana bihi baraس fabara'a minhu إlaa mawdica dirham lahu waalidaة huwa biha bar low aqsama cala allahi la abara hadduu alle ku dhaarto wallahi inay sidaa waxaasu sidaa noqonaya u yidhaa sidaa noqonaya uu yidhaaho ilah waa uga dhabaynaya fa in istaطacta an ystakfira laka faafcal cumar buu ku leeyay marka nabigaasaa yidhi yani waa hadalkii nebigu ka mid yahay haddii aad karto inaad ninkaa ka ducaysato oo ilahay dembi dhaafka kaaga dalbo yeel fastakfir lii kii dembi ilahay iga dalb faاstagfara lahu ilaaha ku dembi dhaaf ku yidhi hortii hore intaanu cumar u sheegin xadiidkan kada waa yaabayo marka wuxuu yihi anta khayru minii yaa amiira almu'miniin adigaa mxu maanaabaad ileedahay ii duceeyo markaasuu nabigu xadiidkan kada u sheegay cumar radia allahu canhu markaasuu ilah dambi dhaaf uga dalbay faqaala lahu cumar cumar baa wuxuu ku yidhi ayna turiidu xaggeed rabtaa xaggeen ku dira aad rabtaa qaala alkuufa kuufaan rabaa qaala alaa aktubu laka ilaa caamilihaa muxuu ahaaye madaxdeeda ninkeeda muxaafidkeeda ah warqad ma kuugu qoraayo aan kugula dardaarmo ha ah ku dhaqaaleeye qaala akunu fii qabraa'i nnaasi axabu ilaya dadweynaha inaan ku dhex jiraan jeclahay waxba dardaaran gaariya si gaara ma jecli ayb qaala sidiiba marka yaro kuufaha loo diray qaala falamaa kaana min alcaami almuqbil sanadkii soo socday markay ahay yaa xaja waxaa soo xajiyey rajulu min ashraafihim an ashraafi ahli kuufa oo cumar buu eh, eh, eh, weliba qoladii uweys uu ka dhashay oo xafadiisii ahaa oo uweysna marka nin waxaa iska mutawaadic aho iska maxaa deen dadka iskaga dhex jiro o iska zaa'id aho aan mandar sidaas iyo aan lahayn ninkan un waa dhibi jiray uweys buu dhibi jiray oo xaqiri jiray fawaafaqa cumar cumar buu la kulmay ninkii fasa'alahu can uweys uweys buu ka waraystay faqaala taraktuhu raha albeyti qaliila almataac waxaan ka imid isaga oo gurigiisu uu xun yahay oo guri xun ku jira oo oo muxuaha alaab yar laho gurigiisa alaaba qumani ayna oolin qaala markaasuu wuxuu yihi cumar radia allahu canhu samictu rasuula اllahi salى اlه alay slm yaquul yأtii عalaykum uways bnu caamirin maca amdaadi ahli اlyamni min muraad ثuma min qaran kana bihi barasun fabara'a minhu ila mawdica dirham lahu waalidaة huwa biha bar low aqsma calى اllahi laabarah fain istaطacta an ystakfira laka fafcal sidaasaan ka maqlay bu nabiga xadiidku markuu ugu celiyay cumar ninkaa ayb faataa uwaysan ninkiibaa uweys u tegay marka kolkuu noqday uu uweys u o kolkuu kuufa tegayba soon gurigiisa ku leexanin buu guriga uweys aaday faqaal istaqfir lii ilah dambi dhaaf iga weydi faqaal anta axdatu cahdan bisafarin saalix fastaqfir lii adigaa safar wanaagsan ku dambeeyo hadda xajka yimide adigu ii duce adaa igaga haboon qaala markaasuu yihi istaqfir lii waa ku celiyey walkaasuu ways dareemay walkaasuu yidhi anta axdatu cahdan bisafarin saalixin faاstaqfir lii qaala laqiita cumar ways baa gartay garta cumar baad la kulantay buu ninkan wuxuu sidaa u leeyahy istaqfir lii uu leeyahay inuu cumar intuu la kulmay xadiidkii ka maqlay yuu ways dareemay cumar miyaad la kulantay qaala nacam qaala faاstagfara lahu ilaah dembi dhaaf uga dalbo ayb fafaطna bihi الnaasu faطina bihi الnaasu dadkii baa marka fahmay oo ninka xaaladiisa dareemay oo markaasa dadka kusoo yacno nin walba weyso ii duco weyso ii ilah dembi dhaaf uga faاnطalaqa calىa wajhihi waa ka dhuuntay dadkii oo waxaa waay dadkii uu ka dhex baxay qaala usayr usayr ibnu jaabir baa wuxuu yidhi wakasawtuhu burda maraan siiyey beri fakana kulamaa ra'aahu insaanu qof mar alle markuu arko wuxuu dhihi jiray min ayna liuwaasin hadihi lburda xaguu ka helay maradan tadan ninkii isaga ahaa ee cumar u jiray baa ka mid ah intaanu cumar la kulmino markaasuu ku ciyaari jiro war talonkii uways ahaa maradantada iyuu ka dagay midbuu mid buu siray oo maradantada siiyey saasuu dhihi jiray marka ayb ninka uweys la yidhaha uways alqarani xaalkiisa marka xadiidkan kada saxiixa keliya ayaa laga yaqaanaa isaga axwaashiisa inteeda kale lama ogo xikaayaad iyo qasas fara badan waa iska jiraan oo eh, mustadrak alxaakim iyo kitaabu zuhdi lilimaami axmed iyo xilyat eh, alawliyaa liabi nucaym iyo xikaayaad eh, iyo riwaayaad kaleo iska fara badbadana waa jiraan laakiin kulligood waa wada xusaqad lama aha waa iska xikaayaad iyo qisas iyo karaamaadkiisa iyo axwaaltiisa iyo ka warwarramayaan riwaayaadkoona inay iska lowsaal yihiin xadiidkana marka laga ogyahay meeluu ku aasan yahay lama oga gooruu dhintay lama oga inkastoo riwaayadka qaarkood ay yidhahan waxaa lagu dilay macrakatu sifiin baa lagu dilay isagoo cali safkiisii la jira eh, cali iyo mucaawiya dagaaladii dhex maraayey eh, muxuaha awaakhir halaaثiin min alqarni alhijri xaalkiisa marka intaasa laga ogy inuu ciraaq ku noolaa zamankii cumar khalaas ka dambowna la waayo oo dadkii uu ka dhuuntay baab fi dikri misra wa ahliha soomaalidu meelo ay yidhaahaan uweys ba qabrigiisi weeye iyo uweys baa ka daahira iyo waxyaalahaas ay ziyaartaan iyo waa iska badbadan yihiin sama waxaasoo dhan wax laga ogyahay ma ya haalkaas haalkiisaasbaba hawegii baa afriqiya xagga kadama soo jeexin ciraaq iyo yeman iyo xijaaz oo de xaj iyo inuu yimid mooyaane inahaas mooyaane meehaasba ma soo dhaaf baabun fi dikri cumaan عن أbي برزة رضي الله عنه bab في ذikri مصر وأهلها عن أbي ذر رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحuuna مصر مصر baad qabsan doontaan وhiy أرض يسمى فيha القيراط waa dhul oo qيراad lagu sheego yani waxay wax ku wasanaan iyoba qيراad la yidhaaho qيراadka ku isticmaalaan فإذا فتحتumuuha markaad qabsataan فأxsinuu إلى أهلها dadkeeda dhaqaaleeya fa faina lahum dimmatan waraximaa aw qaala dimmatan wa sihraa waxay leeyihiin cahdi iyo iyo qaraabay leeyihiin ama cahdi iyo xididnimay leeyihiin cahdigu marka waxaa weeye waa dimmada muxuu ah ahlu dimay noqonayaanoo marka waxay noqonayaan dadkaan idinkula dardaarmay inaad dhaqaalaysaan idinkula dardaarmay ahlu dimmada ah noqonayaan raximkana marka waxa umu ismaaciil baa iyaga ka dhalatay sihrigana waxaa weeye ummu ibraahim maariya ayaa iyaga ahayd ku dhaqaalayo marka qaraabanimadaa iyo xiditinimadayda ay seediyaalka yihiin iyo dimadaas cahdigaad aad u qaadaysaanee marka kolkay isdhiibaana xuunkiina a ogolaadaan ahli dimadiina a noqonaya faidaa ra'ayta rajulayni laba nin haddaad aragto yaktasimaani fiiha ku doodaya masar dhexdeeda fii mawdici labinatin eh, hal bulukeeti meel la taara dhul yar oo meel yar dhula ku doodaya fakhruj minha iskaga bax abu dher buu nebigu alay slam ku yidhi qaala fara'aytu cabdiraxmaan ibna shuraxbiil ibna xasana wa akhaahu rabiica yaqtasimaani fii mawdici labina fakharajtu minha marka kolka waa fasaado dadku waa xumaaday haddaad aragto laba nin oo wax yar oo dhula isku haysto oo masr dhexdeeda ah iskaga bax masr waa fasaaday kolkaas baabun fi dikri cumaan can abi barzata radia allahu canhu qaala bacata rasuulu llahi salى allahu alay slam rajula ilaa xayin min axyaaءi اlcarab ilaa qabiilati min axyaaءi اlcarab fasabuuhu وdarabuuhu fajaءa rasuula اllahi salى اlه alay slm faأhbarah waa caayeenoo waa garaaceen markaasuu nebiga kusoo noqdo u yimid faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam low ana ahla cumaana ataytah low ana ahla cumaana atayt maa sabuuka walaa darabuuka haddaad ahlu cumaan u tegi lahayd mayna ku dileen oo ma aanay ku caayeen marka waa rumayn lahayen rasuulka ilah bay soo diray kolkay yidhahan waa kaa rumaysan lahayen sa mayna ku galeen baabu ma dukira fi faris عن أbي هريرة رضي الله عنه qال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عaليهi sورة الجuمعة suuratu ljumuca markay kusoo degtay ayaan la joognay falamaa qara'a markuu aqriyey waaaakhariina minhum lamaa yalxaquu bihim mu'miniintii markuu ilaah uu sheegay uu joogtay sheegay waxaa ka mida marka mu'miniinta kuwa damboo imaan doona weli aan imaanin laakiin imaan doona qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi man haaulaa'i yaa rasuula allah waayo dadkaasu yuraajichu الnabiyu salى اllahu alay slm nebigu uma jawaabin xataa sa'alahu maratan aw maratayn aw halaaثa qaala markaasu wuxuu yihi wafiinaa abu hurayra wuxuu yidhi wafiinaa salmaan alfarisiy salmaan baa nala joogay qaala fawadaca الnabiyu salى اllahu عalيه waslm yadahu calىa salmaan salmaan buu gacanta saaray nebigu alayh الsalatu slam faqaala uma qaala markaasu wuxuu yidhi low kaana aliimaanu cinda huraya hadduu iimaanku ahaan lahaa ururka agtiisa meel fog aaduu iimaanku ku xidhnaan lahaa lanaalahu waxaa gaari lahaa rijaalu min haa-ulaa niman oo ciddantada ka mid a yacni faris niman ka a ayaa gaari lahaa hadduu iimaanku cirka uu ku tolan yahay rag faris ka mida baa gaari lahaa oo soo qabsan lahaa iimaanka gaari lahaa marka inay dad mu'miniina oo wanaagsan ay ka dhalan doonaan faris ay ka dhalan doonaan farisna kolkaa majuus bay ahayd majuusi bay ahaydoo waxa kolkaa weli kasoo kama soo islaami yuu nabigu alayh salatu wasalaam kusii bishaaray ayb ficlan marka rag a'imo ah, aho waaweyn oo diinta wax usoo qabtay oo jamiic anwaac alculuum ka soo shaqeeyey ayaa oo iyo qaar quwaad oo futuuxaadkii ka qayb galay aada uga qayb galay futuuxaadkii islaamka ka socday ayaa ka dhashay oo goortii dambana adduunyada ku baahay oo adduunyada islaamka aada usii gaadhsiiyey ha jaziiradan andalus la yidhaahee oroba januubkeeda ninkii qabsaday mxua faatixa ahaa muusa bnu nusayr naftiisu wuxuu ahaa farisi buu ahaa min sabi kabul kabul meeshan afghanistan caasimadeeda dadkii laga soo qafaashay ee mxua yuu ka mid ahaa isaga naftiisu isagoo yar ayaa kabul laga keenay markaasu wuxuu meesha laga keenay iyo meeshuu ka dagaalamayna fiiriya intay isu jiraan ayb marka nebiga alayh isalaatu wasalaam waa rumowday marka mucjizadiisaasi oo faris waa soo islaamtay marka oo islaamnimada iyaguna sii fidiyano rag fiican ay ka soo baxay baabun annaasu ka ibili mi'a laa tajidu fiiha raaxila can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam tajiduuna annaasa dadka waxaad ku ogaanaysaan ka ibilin mi ah geel boqolahoo kale laa tajidu laa yajidu arajulu fiiha raaxilatan qofku aanu ka helaynin wax uu gaadhiidsada aanu ka helaynin boqol neefoo geelahoo wax gaadiida aan laga helaynin baa dadka ku ogaanaysa ayb yani taa macnaheedu waxaa weeyaan dadka waxaa u fara badan oo badankiisu dadka u badan yihiin inta khayrlaawaha ee nafci aan lahayn boqol neefoo geelahoo wax la gaadisada aan laga helaynin oo kale saasuu dadku yahay yani dadka badankiisu waxa waxaa nafci lahayn weeyaan oo inta ahlu khayrka iyo had iyo goor waa yar tahay ashraartaa fara badan gaalada iyo muslimiintana gaaladaa badan muslimiintana fusaaqdooda iyo iyo ah, mxuu ahay mustaqiimiintooda fusaaqdooda badan baabu ma dukira fi kitaabi fi kadaabi haqiifin wa mubiiriha can abi nawfalin qaal ra'aytu cabdallahi bna zubayri radia allahu canhuma calaa caqabati lmadiina caqaba meesha jiirta ahee buurta mxuaha jidka ka baxa ah yaa caqaba la yidhaha madiinada la sheegayaana waa maka markii la dilay cabdullahi bnu zubayr ayaa lagu salbiyey marka meel mxu meesha dadku ay ka soo galaan laga soo galo maka laga soo galo meeshantada xajuun halkaasaa lagu salbiyey ayib muddo dheer halkaa ku warnaayo halkaasuu yaallay qaala fajaclat qurayshun tamuru عalayhi wannaas dadkii iyo quraysh iyo waa marayeen oo iska dhaafayeen xataa mara calayhi cabdullaahi bni cumara radia allahu canhuma ilaa cabdullaahi bni cumar uu ka soo maray fa waqafa calayhi waa isdul taagay isagoo masluub aho meyd ah wuu isdul taagay qaala markaasu wuxuu yidhi assalaamu calayka ya abaa qubayd assalaamu calayka ya abaa qubayd assalaamu calayka abaa saasuu saddex goor buu salaam abu khubaybna waa kunyadiisa wiilkiisa curadka abaa khubayb la odhan jiray amaa wallahi laqad kuntu anhaaka can haada ama wallahi laqad kuntu anhaaka can hada ama wallahi laqad kuntu anhaaka can hada sida waxaanan kaa nahyin jiray waxaanan kaa nahyin jiray sidan inu qabsanayso baan kaaga digaayay saasuu dhihayy ay amaa wallahi in kunta waxaad ahayd maa calimtu intaan ogahay la sawaaman mid soon badan baad ahayd qawaaman oo salaad badan wasuulan liraxim qaraabada xiliiliya saasaad ahaan jirtay waa ammaanaya geesinimadiisa marka cabdullahi ibnu cumar radia allahu canhu cabdullahi ibni zubayr oo ilaa xagga kufri ay gaadhsiinayeen nimankii dilay oo bani umaya oo xajaajkii in kolkaa maka uu joogo uu sidaas leeyahay ammaanaya amaa wallahi la ummatun anta asharuhaa la ummatu khayrin ummad aada adigu ugu xun tahay waa ummad wanaagsan haddaad adigu ummaddantada ugu xun tahay ummadda waa wada fiican tahay uma nafada cabdullahi bnu cumar yani waa socday mada waa socday fabalaga alxajaaja mawqifu cabdillaah cabdillah hadalkiisii baa xajaaj soo gaadhay wa qowluhu iyo hadalkiisi isdultaagiis dul taagay iyo hadalkiisi uu yidhi yaa soo gaadhay faarsala ilayhi qof buu dad buu u diray askar buu u diray faunzila waa laga dejiyey min jidcihi tiirkii uu ku salbisnaa ayaa laga dejiyey wa ulqiya fii qubuuri yahuud qubuurtii yahuudda ayaa lagu tuuray muslimiinta lagula meel lagula aasi maaya buu yidhaho waxaa lagu tuuray marka qubuurta yahuudda baa lagu tuuray qubuurta yahuudduna marka inay ahaan jirtay qubuura hore oo jaahiligiiya ah baa iska suurowda laakiin qubuur yahuudiyada lagu yaqaana ma jiro ulamaka uma arsala ilaa ummihi asma'a binta abi bakrin asidiiqi radia allahu an radia allahu canhum hooyadiisu asmaa binta abibakr buu u fariin dira i wuxuu rabaa inuu ku dhaato oo marka u goodiyo waxaasuu rabay iyadoona islaam da-weynaho gabowda indhabeeshay bay kolkaas ahayd wiilkeeda markaa la dilay mxuah toddobaatan iyo saddex jiray iyaduna kolka boqolka waa gaadhay fa abat an ta'tiyahu inay u timaaday diiday faacaada calayha arasuul farrintii buu ku celiyay lata'tiyannii inay ha ii timaado ilaa wa ilaa waa inay timaado aw laabcaanna la abcahanna eh, ilayki ama waxaan kuusoo dirayaa buu ku yidhi man yasxabuki qofkaa kugu soo jiida biquruuniki timahaaga qof intuu timaha kusoo qabta kusoo jiida ayaan kusoo kuusoo diraya haddaad imaan weydo qaala faabat wa qaalat wallahi laa aatiika xataa tabcata ilaya man yasxabunii biqurunii ilaa aad qof iisoo dirto adigu si aad sheegayso yeelo oo timaha intuu iqabtay soo jiida ku iman maayo qaala fa qaala markaasu wuxuu yidhi arunii sibtiyi kabahaygii bal tusiy kabahayga ii keena ayb kabahaan dhawarta lahayn baa sibti la yidhaaha fa akhada naclayhi kabihiisii buu qaatay uma intalaqa waa socday yatawadhafu yani yatabakhtaru fii mishati isagoo ragoonaya ayuu tegay xataa dakala calayha ilaa uu galay faqaala markaasu wuxuu yidhi kayfa ra'aytinii sanactu bicaduwi illaah cabdullahi buu ka wadaa radia allahu canhu sidaad aragtay in sidaan u galay ma aragta cadowgii ilaahay qaalad markaase waxay tihi ra'aytuka afsadta calayhi ra'aytuka afsadta calayhi dunyaahu wa afsada calayka aakhiratak marka dhibaataduu kuu geystay baa ka weyn weeyaan adna isna ku aakhiro seejiyo adna waa adduun seejisay balaganii annaka taquulu lahu ya bna daati niqaaqayn inaad sidaa ku tidhaaba ay soo gaadho ood ku caydo ibnu daati niqaaqayn aad tidhaaho laba googorad in laba googorade aad sidaa ku tidhaaho ana wallahi daatu niqaaqayn ama axaduhumaa fakuntu arfacu bihi طcaama rasuuli اllahi salى اllahu alيه waslm wa abi bakri min addawaab cuntadii abu bakr iyo nebiga alayh الsalaatu wasalaam loo samaynayey intay ku jireen qaaru thawr ku jireen ayaan muxuu aha ku sudhi jiray oo xoolaha iyo xasharaadka iyo taabana odhanayo meel kore ku sudhaayey ayb habeenkii mar ay baxayeenna marka waxay ugu xidhay mxua jiraabka ay sayda ku qaadanayeen wa ama alaaakharu fa niطaaqu اlmar'a alatii laa tastagni canhu midka kalena marka gogoradda haweenku ay u baahan yihin inayna ka maarmayninoo anaa xidhanay ama ina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama xadaanaa ana fii haqiifin kadaaba wa mubiira mubiirna qaatilan muhlikan haqiif inay ka soo bixi doonaan mid beenaalihihiyo mid muxuu ahaay muhliga oo dadka halaago oo qaatil ah labadaasuu noo noo sheegay nebigu alayh الsalaatu wasalaam ama alkadaabu fara'aynaahu beenaalih isaga waan aragnay oo mukhtaar buu ahaa mukhtaar ibni abi cubayd buu ahaa ayib sheegan jiray nebinimo iyo wax sidaasa sheegan jiray horta hore arrintiisa intuu ku bilaabay dadkii xuseen dilay baan uga aragudaya xuseen baan saa'irgiisa dalbaaya uu goortii dambe marka isbedelay oo waxyaalo xunxun uu la yimid oo jibriil baa igu soo dego oo waxibaa ii yimaado oo kida balaayo u sameeyey marka ayb ama almubiru falaa ikaaluka ilaa iyaahu mubiirkiisa adiga mooye kale u malayn ma in adiga taan u qaala faqaama canha walam yuraajicha waa ka kaca waa ka cararay waxba hadal dambe uma celinin wuxuu laga kaa cabsanaysaa islaantaa gadlanka wiilkeedii adishay waa ay ku baryaysaayoo kida waxaasuu lahaa markaas kolkuu arkay muxuu ceebtiisii ay soo faaqday ceebta qoladiisaba yuu ka cararay markaytan wax kale sii sheeg sheegay kitaabu lbiri wasila baabu biri اlwaalidayn wa ayuhumaa axaqu bixusni الصuxba baabun fii biri اlwaalidayni wa ayuhumaa axaqu bixusni الصuxba aabihii hooyada koodii xaq weyn can abi hurayrata radia allahu canhu qaal jaءa rajulu ilى rasuuli اllahi salى اllahu alay slam faqaal man axaqu الnaasi bixusni صaxaabati yani bixusni صuxbati la dhaqan wanaagayga iyo dhaqaalahayga yaa ugu xaqle dadka qaala umuka qaala uma man qaala uma umuk qaala uma man qaala uma umuk saddex goor qaala uma man qaala uma abuk aabbaha marka hooyadu alaaثatu arbaaci lbir inay leedahay baa marka xadiidkan kada uu sheegay aabbuhuna rubuc uu leeyahay rubuc inta aabbaha la dhaqaalaynayo alaaثatu arbaaceed weeya hooyada marka la dhaqaalaynaya aabbahana rubuc baabu taqdiimi اlwaalidayni calى اlcibaada can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalيه waslama qaal lam yatakalam fi lmahdi ila halaaثa mahdigu waxa weeyaan waa sariirta yare ilmaha dhashay oo kolkaa dhashay lagu seexiye lagu ruxruxo taasaa la yidhaahaa ayb marka mahdigaas ilma ku hadlay ma jiro ilaa halaaثa saddex qof mooyaane ciisa bnu maryam wa saaxibu jurayj iyo midka dambe imaan doona islaantii canugeeda nuujinaysa marna u ducaysay midna ilah kaasoo kale iga dhigtir midna ila kanoo kale ka dhig saddexdaasaa ku hadlay marka ayb wa kaana jurayjun jurayjna marka muxaciisa bnu maryam isaga qisadiisa waa la yaqaano waa ka suuratu maryam ilaahu ku sheegay inii cabdullahi aataanii alkitaaba wajcalanii nabiya wajcalanii mubaarakan aynamaa kuntu wa awsaanii bisalaati wazakaati maa dumtu xayan wabaran biwaalidati hadalladaa dheer waa ku hadlay isagoo yar oo kolkaas un dhashay ayib jurayj qisadiisina marka waxay tahay kana jurayju rajula caabida faاtakada sawmacatan fakana fiiha sawmacad buu samaystay zaawiyad mid yidhaahaan waayaan buu samaystay marka taasu ku jirayoo ku cibaadaysanayay faatathu ummuhu hooyadii baa u timid wahuwa yusallii isagoo tukanaya hooyadiisaa soo booqan jirtayoo markaasay u timid maalin la kulantay isagoo tukanaya oo albaabkiina u xidhan yahay faqaalat markaasay waxay tihi yaa jurayj qaala yaa rabbi ummii wa salaatii naftiisu sidaa ku leeday ilaahu salaadaydii hooyada ka iyo daran salaadaydaan ku jiraa mise hooya fa aqbala calaa salaatii salaaddiisu iskaga sii jeeda salaaddiisuu watay ma cilmi ma aanu lahayn marka uu ku ogaado salaadan sunnada iyo hooyadii inay hooyadii xaq weyn tahay oo salaada inu ka baxo hooyadii la hadlaa ay uga jir badan tahay wuxuu ahaa sida dadka cibaadada aada isugu shuqliya caadadoodu ay tahay oo intay cilmiga ka baran lahaayeenba waqtigoodii markaa soon iyo salaad iyo awraad iyo ku dhammaysta cilmigoodu haaliban waa gaaban yahay markaasuu salaaddiisiiba iska watay faاnsarafat waa noqotay waa xanaaqday falamaa min algad berri markay ahayd atathu way haddana u timid wahuwa yusallii faqaalat ya jurayj qaala yaa rabbi ummii wa salaatii faaqbala calىa salaatih faاnsarafat falama kana min algadi atathu wahuwa yusallii faqaalat ya jurayj qaala ee rabbi ummii wa salaatii faaqbala calaa salaatii salaaddiisuu rajaxay saddexda goorba saddex maalmood fa faqaalat markaasay waxay tidhi allaahumma laa tumidhu xataa yandura ilaa wujuuhi lmuuminsaat muuminsaat naagaha dhilooyinkaa wey sharaamidda ilaah uu naagaha sharaamidda wejigooda u arko anuuba iska qeer qarinaya oo albaabka iga fulilaaya ilaahw hadilin ilaa u naagahaas xunxun wejigooda arko ilaah ilaa u zinaysto ma aanay dhihine mxuu ahay way habaartay laakiin habaar fudud buu ahaa ayb habaarkaasu waa ku dhici doonaa laakiin haddana muxuu ahaaye si aan waxba yeelaynin buu ugu dhici doonaa waxaa ka muuqata ninku inuu nin iska mukhlisa ah ahaayo inkastoo qalad uu sameeyey haddana ikhlaaskiisaas ilahay ku nabadgelin doono fatadaakara banuu israa'iila jurayjan wa cibaadatah habeen bay ka sheekaysteen banu israa'iil jurayj iyo cibaada badnidiisa waxaasay ka sheekaysteen wa kaanat imra'atun baqiy haweeney la abaajiri jirtay yumahalu bixusnihaa yutamahalu bixusnihaa quruxdeeda lagu maahmaaho oo la yidhi heblaayo oo kale aad u qurux badan yani faqaalat markaas waxay tihi in shi'tum laaftinannahu lakum anaa fitnaynaya haddii aad rabtaan qaala markaasu wuxuu yidhi ma fitnayn kartid baa la yidhi markaasay tihi anaa fitnaynaya dayib kac baa la yidhi haddaad fitnayn karto qaala fatacaradat lahu way isu bandhigtay falam yaltafit ilayha ma aanu soo daymoonin salaadiisi iyo cibaadadiisu isla jiray waa fidin kari weyday faatat waxay u timid raaciyan kaana ya'wi ilaa sawmacatihi faamkanathu min nafsiha fa fawaqaca calayha nin ari jiro oo muxuu ahay zaawiyada juray kusoo dheelmada habeenkii m meesha kusoo dheelma arigiisa kusoo dheelma maalintiina meelaha agihiisa alle ariga ku ilaaliya ayaa u tagto markii kiiba isu dhiibtay oo kiibaa eh, muxuu ahay faaxishadii ku sameeyey fa xamalad waa uuraysatay falamaa waladat markay dhashayba qaalat waxay tidhi huwa min jurayd faatawhu waa u yimaadeen fastanzaluuhu waa soo dejiyeen sawmacadiisi bay ka soo dejiyeenoo wahadamuu sawmacatahu sawmacadiisiina waa dumiyeen wa jacaluu yadribuunahu wa huwa yaquulu maa sha'nukum waxba kama warhayo sow maxaa tahay arrintiinu maxaa sida iigu gelaysaan qaaluu zanayta bihadihi albagiy fawaladat minka naagtan dhilada aad ka zinaysato markaas aad garciso ilmahay kaa dhashay qaala markaas wuxu uhi ayna sabiy canugii aawo ayb mxuu canugii aawey fa jaa-uu bihi canugii bay keeneen faqaal dacuunii xataa usalli idaaya bal horta aan tukaday fasallaa laba ragcadood buu tukaday falama insarafa markuu ka baxay utiya ata sabiy canugii buu u yimid fatacana fii baطnihi calooshuu muxuu ahay ka gujiyey waa kalena madaxuu u salaamay faqaala markaasu wuxuu yihi man abuka ya ulaam ya ulaam man abuka abaha waa kuma waa kalena man abuuka yaa baabuus buu yidhi da luqadooday ahayd qaala markaasuu yihi fulanun iraaci hebelka jirka ah kaas weeyaan qaala faaqbaluu calaa jurayjin yuqabiluunahu wayatamasaxuuna bihi markaasay muxuua inu in saalix ahlulkaraama uu yahay bay ogaadeenoo markaasay isku jijibiyeen oo dhundhunkadeen oo cudur daarteen wa qaaluu nabni laka sawmacataka min dahabin wafida sawmacadaadii aan kaa duminay waan kuu gardaroonnay waa kuu dhisaynaa oo dahab iyo fidan kaaga dhisaynaa qaala laa aciiduuhaa min tiinin kamaa kaanad dhooba iga dhisay siday dhooba u ahayd dhoobadeeda un iigu soo celiya fa facaluu waa yeeleen khalaas qisadiisu marka isaga halkaasay ku dhammaatay laakiin qisadan qisadantada inbuu ka tegay oo habaarkii hooyadii siduu ugu dhacay yaanu sheegayno markii isagoo la jiidayo beledkii lasoo dhex mariyay oo la garaacayo xaafaddii naagaa xunxuni markay joogeen oo dadkii isu soo baxay oo dadkii daawanayaan wuu qoslay oo marka hooyadii habaarkeeda buu soo xusuustay waa ku dhacday marka habaarkii hooyadii wa bayna ninkii saddexaad marka wa baynamaa sabiyun yardacu min ummihi mar uu canug yari hooyadii jaqaayay mara rajulun yaa nin baa soo maray raakibun calaa daabatin faariha shaabad oo wanaagsan qurux badan saaran wa shaaratin xasana iyo hay-ad wanaagsan fa qaalat ummu hooyadiisa waxay tidhi allahuma ajcal ibnii midla haada ilaahu wiilkayga kan oo kale ka dhig fataraka naaskii buu ka tegay wa aqbala ilayhi buu ku jeedsaday fanadara ilayhi waa fiiriyo faqaal allahuma laa tajcalnii midlah uma aqbala calaa thadyihi naaskiisiibu iskaga jeedsaday fajacala yaqtadic inuu jaqayo naaskiisu qaala fakaأnii anduru ilىa rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waslama wahuwa yaxki irtidaacahu biisbacihi sabaabati fii famihi waxaad moodaa rasuulka ilaahay oo canugii jilaya siduu naaska u jaqaayey fartiisa ku jilaaya inaan arkaayo fajacala yamasuha fartiisuu muusanaya nebigu alayh الsalaatu wasalaam oo wiilkiisi naaska u muusanayo ku jilaya qaala famaruu bijaariyatin jaariyad bay la soo mareen wahum yadribuuna ayagoo garaacaya wayaquuluuna ay ku leeyihiin zanayti saraqti ay leeyihiin waad dilaysatay waad xadday waxbaad ay ku leeyihiin waya taquulu xasbiya allahu wa nicma alwakiil faqaalat ummuhu hooyadii baa waxay tidhi jaariyadaa dulligii haystay iyo marka rafaadkii haystay markay aragtay ba waxay tidhi allahuma laa tajcal ibnii midlaha ilaahu caanugeyga tano kale ka dhigin fataraka ridaacahu taraka ridaac buu ka tegay wa nadara ilaaha waa fiiriyey faqaala markaasu yidhi allahuma ajcalnii milaha ilaahu iyadoo kale iga dhig fahunaaka taraajaca alxadiida markaasay hadalkii isku celceliyeen canugii iyo hooyadii faqaalat markaasa waxay tidhi qaalad waxay tidhi xalqa xalqa caqra xadiidkii sidaynu ku soo marray safiyana nebiga alayh isalaatu wasalaam uu ku yidhi weeyaan oo kale oo hadalkaas hadal asalkiisii hore wuxuu ahaa wixii hadal habaar a ah buu ahaa xalqa yani asaaba asaabaka allahu fii xalqika buu ahaa caqraana muxuu ahay asaabaka allahu bilcaqr sidaasuu ahaa laakiin hadda hadal wuxuu iska noqday iska yar canaan oo kale ah ayb waa hadala canaana mara rajulu baa soo maray xasanu lhay-a faqultu allaahuma ajcal ibnii milahu faqulta allahuma laa tajcalnii midlah wamaruu bihadihi اlamah whm yadribuuna wayaquuluuna zanaytii saraqti faqultu allahuma laa tajcal ibnii milahaa faqultu allahuma ajcalnii milahaa maxay tahay marka xaalka kolkaan kuu duceeya ninkii wanaagsanaa oo kale kuu tamaniyeyna waxaa tidhi ilaahu sidiis oo kale hayga dhigin markaan kuu tamaniyey jaariyaddii dullaysnayd inay iyadoo kale alle kaa dhigina waxaa tidhi ilaahu iyadoo kale iga dhig maxay tahay cagsi baad adigu ku socotaaba ayb qaala markaasu wuxuu yidhi ina daka rajula kana jabbaaran ninkaasu jabbaar buu ahaa aniguna jabbaar ma jecli faqultu markaasaan allahuma laa tajcalnii midlahu ilah siisoo kale jabbaar hayga dhigin quruxda iyo hay-ada iyo mandarkaas adkaysa ma aha arrintu ma aha ninkaanu nin qalbi xuna jabbaara caniida ah weeyaan waina hadihi lmara amah waina hadihi midan tadana yaquuluuna laha zanayti walam tazni wasaraqti walam tasriq faqultu allahuma ijcalnii milaha iyadoo sidaas oo kale mu'minadna weeyaan marka xasbiya allah wa nicma lwakiil bay leedahay marka iimaankeeda iyo tawaaduceeda baan ka wadaa mooyaane dulligeedan iyo mandarkeedan kada ka muuqda waxba uma jeedo baabu tarki marka tan oo kalena marka waxaa weeyaan waa waa karaamada karaamaat awliyada aada maqasheen noocaas oo kale weeyaan marka dadka saalixiinta sidaas oo kale mukhlisiinta markay cidhiirigaas oo kale galaan ilaahay uu dhibaatadaas uga bixiya oo uu caddeeyo muxuu aha ilaah agtiisa darajada ay ku leeyihiin kaas oo kale karaamaat awliya la yidhaaha marka mana ah wax iyaga ficilkooda iyo iyagu shaqo ay ku leeyihiin ma aha waa wuxuu ilaahay u samaynayo oo ilaahay darajadooda ku muujinayo ummadihii horena marka waa lahaayeen ummadanuna waa leedahay laakiin marka waxyaala sheegasho oo iska bilaash ahoo eh, karaamana aan ahayn oo dadka karaamo looga dhigaana waa jiraa waxa lagu kala garanayaa waxaas inuu karaamo yahay oo axwaal raxmaaniya ay tahay oo qofkaas eh, muxuuaha waxaa la yimidna oo qof saalix oo ilaahay u dhow uu yahay iyo inuu qof xun uu yahay waxa uu la yimid axwaal shaytaaniya ay tahay wax lagu kala garanayaana ama xeelad iyo shacwadi iyo beenbeen ay tahayna waxaa weeye waa qofkaa xaaladiisa qof saalixa hadduu yahay wanaagsan ahlucibaado aho xaaraamta ka fog oo cibaadaadka ku dadaala haddii uu yahay qofkaas waxaa la yimid marka inuu waxaas karaamo ilaahay uu darajadiisa ku muujinayo u yahay baynu u qaadanaynaa haddii kale oo qof faasiq ah uu yahay oo waxaasuu yahayna waxaas ama beenbeen iyo shacwada uu isagu sameeyey oo iyo indhasarraxaadu dadka ku samaynaya inuu yahay ama ay tahay acmaal shaydaaniya oo shaydaan uu ku caawinayo ayb sida aynu ku soo marray maxaa kuhantu siday yeeli jireen ee shayaadiinta ay u caawin jireen intay waxyiga soo dhagaystaan ay u keeni jireen ku caawin jireen sidaas oo kale ayib inuu taasoo kale yahay noo qaadanin ayb marka awliyada la sheegaana marka labadaas sifaa laga fiiriya ilah uu sheegay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun iimaan iyo taqwo labadaasaa laga fiiriya iimaan iyo taqwo qofkii laga waayo waa inaanu iimaan aanu ahayn weli aanu ahayn faasiq uu yahay qofkii cibaadada fudaydsanaya ad aragtaan wax uu la imaanayaayu ha ahaada cirkana ha soo dumiya hadduu doono ma aha marka waxaasu ma aha wax karaamo ah ma aha waa wax muxuu ahaaye axwaal shayطaaniya oo ibliis iyo ay ku shaqaysanayaan baabu tarki اljihaadi libiri اlwaalidayni wa suxbatihima can cabdillaahi bni camr bn اlcaas radي allahu canهuma qaal aqbala rajulu ilى nabiy llaahi salى اllahu عalيyه waslm nin baa nebiga ilaah u yimid oo faqaala ubaayicuka cala alhijrati wاljihaad waxaan kugula mubaayacoonayaa rasuulka ilaahayow hijro iyo jihaad inaan beledkayga ka imaado inaan dib ugu noqonin oon kula joogo oon jihaadka ka qayb galo abtagi اlأjra min allahi caza wajal qaala markaasuu nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi fahal laka min fahal min waalidayka axad axadun xay labadii ku dhalay wax nooli ma ku jira qaala nacam bal kilaahumaa labadoodiiba waa nool yihiin qaala fatabtagi alajra min allahi caza wajal ilaahay miyaad ajri ka doonaysaa qaala nacam qaala farjic ilaa waalidayka fa axsin suxbatahumaa u noqo aabbaha iyo hooyada u noqo oo dhaqaaliyo iyaga la joogo oo si fiican u dhaqaale marka nebigu alayه الsalaatu slam waalidiinta khidmadoodii ayuu ka rajaxay muxuu ahay ninkan kada jihaadkii iyo uga rajaxay jihaadkii iyo iyo hijradiiba baabu qawli llahi qawli salى اllahu عalayhi wasalam in allaha xarama cuquuqa اlأmmahaat can اlmugiiraةi bni shucbata radي allahu canhu can rasuuli اllahi salى اllahu عalيه slam qaal in allaha caza wajala xarama calaykum cuquuqa اlأmmahaat wawa'da اlbanaat wamancan wahaat wakariha lakum halaaثan ilaahay wuxuu idinka xaaraantinimeeyey hooyooyinka caaqnimadooda caaq ku noqotaan caasi ku noqotaan wa wad albanaat iyo gabdhihiina oo dishaan wa mancan wahaad keen ceshasho iyo keen waxaagan inaad ceshato waxa dadkana keen aad tidhaha yani waxa dadkan aad qaadato waxaagan aad dadka ka ceshato taasuu idinka ilaahay saddexdaasuu idinka xaaraantinimay wa kariha lakum wuxuuna idin nacay alaaan saddexna waa idin nacay e, qiila wa qaal waa la yidhi iyo wuu yidhi iyo waxyaala muxua hadal badbadan oo waxaan la hubin oo laga sheeg sheego oo la saasaa la yidhi waxaasaa la yidhi hebel baa sidaa yidhi wax la hubo uun mooyaane wax kale marka waa in la iska daayo hadday tahay waxaas wax cilmiga ah ay tahayna iyo hadday tahay wax iska sheeka sheekaa ah intaba wuxuun la hubo mooyaane wax kale waa inaan dadka lagu lugoynana laga la sheegin ayib wa kahrata aal iyo su-aal badnida wa idaacat almaali xoolaha lumintooda xoolaha baylihintooda saddexdaasna ilah waa idin necab yahay baabun ragima anfu man adraka abawayhi aw axadahumaa cindahu اlkibar falam yadkul اljanna can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alay slam ragima anf uma ragima anfuhu uma ragima anfuhu uma ragima anfuhu saddex goor raqima anfuhu macnaahu iltasaqa biraqaam raqaamkuna waa boorka ciidda weeyaan haddu looba weeyaan marka ulajeedadiisu muxua sankiisa ciidda ha galo sankiisa ciidda ha galo yani alla haduleeyo alla haduleeyaba saddex goor yidhi qiila man yaa rasuula allah waa kuma qaala man adraka waalidaahu cindahu lkibara axaduhumaa aw kilaahumaa uma lam yadkul iljanna waa qof uu labadiisii waalid maxaa ay soo gaadheen agtiisa ay daaweyne kusoo gaadheen oo haddana aan janno gelin hooyadii iyo aabbihii ninay agtiisa ku daaweynaadeen ama midkood oo aan janno gelin alla ha dulleeyo janno si u gelayaa ah marka janno isaga miyaasu haya marka waxaa laga wadaa inaanu baari u noqonin weeyaan hadduu baari u noqdo jannuu gelayaa marka hadduu janno geli waayo muxuu ahay eh, waxa weya inu isagu jannada iska dayacay weeyaan oo hooyadii iyo aabbihii uu ka shaqaysan waayo oo baari u noqon waayo caaqi ku noqday waayo ayb sida xadiid kaleba uu yihi nebigu alayhi الsalaatu wasalaam alwaalidaani awsatu abwaab اljanna baabu man min abari اlbiri silaة الrajuli ahla wuddi abiihi عن cabd للhi بن cمر رضي الله عنهma أنه kاna إذا خرجa إلى مكة kاna lahu xmاar yتrawح عalayه إdaa mla ركوب الراaxلة markuu ka aado oo cumre iyo xaji u aado cabdullahi bni cumar wuxuu lahaa dameer uu ku nasto yatarawaxu calayhi yani yastariixu calayhi uu ku nasto oo kolkuu hasha socodkeeda iyo ruxiddeeda muxuu ahay uu ka daalo dameer uu ku nasto ayuu lahaa ayb muxuu ahaye lagu dhinacwadi jiray kolkuu hasha marka muddo uu ku socday hashu ay daaliso marka dameerka ku wareegi jiray ayb wa cimaamatun yashuddu biha ra'sahu iyo cimaamad uu qoraxda isaga dhigo oo marka madaxa ku xidho buu lahaa fa baynaa huwa yowman calaa dalika alximaar mar uu dameerkaas uu saaraa id mara bihi acraabiyun nin reer baadiyaa soo maray wuu salaamay marka markaasuu cabdullaahi gartay fa qaal alasta bna fulaan bni fulaan soo ina hebelina hebelaha mihid qaala bala fa acطaahu alximaar dameerkii buu uga dawowsiiyey oo qaal irkab haada waalcimaama cimaamadiina waa siiyey qaala wuxuu leeyy ushdud bihaa ra'sak madaxa ku xidho wa qaala lahu bacdu asxaabihi cabdullaahi raggii la socday qaarkood baa waxay yidhaaheen gafara allahu lak acطayta hada alacraabiya ximaaran kunta tarawaxu calayhi wa cimaamatan kunta tashuddu bihaa ra'sak acraabigaasaad siisay waana reer baadiya weeye hal dirham iyo laba dirham iyo bay ku raalli noqdaan haddaad siiso wax yarba kaaga raalli noqon lahaa maxaad intaasoo dhan isaga siisay damarka aad ku nasan jirtay iyo cimaamaddii aad qoraxda isaga dhigi jirtay baad iska siisay faqaala markaasu wuxuu yidhi inii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquul ina min abari اlbir baarinimada inta inta ugu baarisan ugu fiican waxaa ka mida waalidkoo baari loo noqdo wax loogu baari noqdo inta ugu fiican waxaa ka mid a silata arajuli ninka xidhiidhintiisii ahla wuddi abiihi aabihii muxuu ahaa dadku kuwuu jeclaa dadku jeclaa muxuuha uu xidhiiriyo bacda an yuwalliya yani bacda an yamuut wayadhab aabihii dadkii asxaabtiisa ahaa uu jeclaa inuu isjeclaayeen axbaabtiisii ah wuddiga iyo xubbiga waa isku mid ahla xubbi abihi yani dadkii aabihiisa uu jeclaa isjeclaayeen inuu xidhiiriyo yaa kamida aabbihi intuu dhintay ka dambo wa ina abaahu ninkan aabihiina kaana صadiiqan licumara radia allahu canhu cumar buu saaxiib la ahaa marka saasaan u xidhiidhinayaa ninkan kada ayb marka aabbahay baarinimadeed bay tanu ka mid tahay mooyaane ninkan kada ma ahaan ad arkaysaanuun maaha baabun fi lixsaani ila albanaat <clears throat> ah, xadiidka hore intaynaan dhaafin ah, xadiidka sida ka muuqata beriga waalidku halkuu gaadhsiisan yahay inuu waalka keliya ku koobnaado ma aha qaraabadiisa waalka qaraabadiisa keliya xataa inuu ku koobnaado ma aha inuu asdiqadiisa iyo asdiqadiisa qaraabadoodii sii gaaro weeyaan ayb waxyaalaha waalidka baari loogu noqonayo waxaa ka mid qaraabadiisa oo la xidhiiriyo way ka mid tahay isagoo loo duceeyo way ka mid tahay isagoo wasiyadiisii la fuliyo wuxuu kugula dardaarmayo la fuliyo waa ka mid tahay anwaac weeyaan marka anwaacdaasoo dhanba inta usii fiic fiican wuxuu nebiga alay sla ka dhigay asxaabtiisii oo la xidhiiriyo asxaabtiisa qaraabadoodii iyo xataa lasii xidhiiriyo ayb <clears throat> iyagoo nool nool baa marka iyagii la gooyaaba iyagii baan looba aaba yeelaynin marka ilaahna wuxuu rabaa inaa wix iyaga xidhiir lalahoo dhan ay gaadho beriga uu gaadho baabun fi lإxsaani ilى اlbanaat can caaishaةa radia allahu canha zawji الnabiy salى اllahu alay slam qaalat jaءatnii imra'aة wa macaha bnataani lahaa haweeney waxaa ii timid laba gabdhooday dhashay wadata fasa'alatnii waa i bariday falam tajid cindii shay-an gayra tamratin waaxida xabba timira mooye wax kale agtayda kama helin fa iyaaha waan siiyey xabadii timirtaan siiyey ayib qofku waxuu hayo inaan waxba yaraan oon u ceshanin oo waxaan dadku lama hagaagi kartid kaas weeyaan marka xabadii timirta aydin waa siisay fa akhadathaa waa qaadatay faqasamathaa bayna abnatayha labadeedii gabdhood bay u qaybisay labadii u kala jeexday walam taakul minhaa shayan yad xumayna ka cunin uma qaamat waa kacday oo fakharajad waa baxday wabnataha iyo labadoodii gabdhoodba fadakala calaya nabiyu sala الlه alay slm nabigaa iisoo galay faxadatuhu xadiidahaa sheekadeedii baan uga sheekeeyey faqaala nabiyu sala الlahu alay slm markaasu nabigu wuxuu yidhi man ibtuliya min albanaati bishayin qofkii lagu imtixaano gabdhaha wax laga imtixaano yani gabdhaha la siiyo fa axsana ilayhina u wanaag sameeya oo dhaqaaleeya oo wiilasha aan ka dooranin marka eh, sida riwaayad kalena ku yimaada hadduu wiila leeyahay wiilasha aan uga eexanin eh, oo wiilasha aan ka jeclaanin oo wiilasha aan uga dhaqaalo badnaanin iyaga dhaqaaleeya ilaa ay ka guursadaan ay ka deeqtoomaan oo raggooda uu la tago kunna ama ay ka dhintaan kunna lahu sitra min annaar xijaab bay naarta uga aanayaan oo naarta isma arkayaan marka gabdhaha sidaa nebiga alayhi salaatu wasalaam leeyaho korintoodu ajrigay leeyihiin buu sheegayaa wiilashasi sidaasoo kale uma sheegin qofkii laba wiil ilan wiilasha tabiiciyan way dadku iyaga way jecel yihiino iyagaa dhaqaalaysanaya gabdhahay marka necab yihiino gabdhihiiba marka ajri gaara korintoodii ilaah u siiyey laba gabdhood oo keliya qofkii koriyaa oo si fiican u koriyaayo naar isagu isma arkaayaan an anas bni maliki radi allahu anhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay w man caala jaariyatayni laba gabdhood qofkii masruufa xataa tabluqaa ilaa ay qaangaadhaan laba gabdhoodoo isagu ama uu dhalay ama la dhashay ama agoomma ha ahaadeen ama aabbaha waxay noqdaan baba ja'a yowma alqiyaamati maalinta qiyaamuu yimaada ana wa huwa aniyo isagu yani sidaasoo oo kalean ugu nimaadnaa w wadama asaabicahu fariisuna isku daray fariisuu isku qabtay aniyo isagu saasaan ku nimaadnaa wey anuu wax yaran ka horeeya wax yarun darajo dheer ayaan nimaadnaya baabu silati baabun silatu الraximi taziidu fi اlcumri can anas bni maliki radi allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alay waslam yaquul man sarahu an yubsata calayhi risquhu qofkii ku farxi lahaa in loo waasiciyo risqigiisa loo waasiciyo wa yunsa'a lahu fii atharihi yunsa'a yani yu'ahara lahu dib loogu dhigo fii atharihi muddadiisana muddadu noolaanayo ahar waxaa la yidhaha raadka marka qofka hadduu nool yahay marka waa taltallaabsanayo raadad buu la imaanaya yani in muddada loo dheereeyo rabo falyasir raximahu qaraabadiisa xidhiiriyo qaraabadiisa ha xidhiiriyo marka waxaa weya qaraabada xidhiirinteedu labadaasay sabab u noqotaa muxuu ahay sacatu risq iyo iyo muxuu ahay tuur lcumr labadaasay sabab u noqotaa labadaas marka hadday sabab u noqotana sababta u noqonaysa ay keenaysana macaaridas waxba kama imanayso qadarka ilahay inay ajaashu qadaran tahay arsaaqdu inay qadaran tahay waa jirtaa laakiin isma khilaafayaan xadiidkan kadi iyo xadiistaas eh, sheegaysa inay ajaashi iyo arsaaqduba muqadar ay tahay ila kuwankoodu sabab weeyaan sabab buu ilaah uga dhigayaa eh, eh, cumrigii muqadarka ahaa ayuu ilaah sabab uga dhigayaa rasuulkiisa oo qofkii ilaahay u ogaado inuu cumri dheeraanayo o cumrigaas dheer uu gaarayo buu ilaah wuxuu waafajinayaa sababtii curidheerka ku heli lahaa oo muxuu ahaa silatu raxim ah kii risqina waa sida oo kale ayb marka waa shay muqadara haddana sabab le weeyaan sida jannadii iyo naartaba waa muqadar weeyaanoo qof walbaba booskiisa jannada uu ku ku naarta kuleeyahay waa qoran yihiin qof walbaba masiirkiisa waa qoran yahay shaqi iyo saciid midku yaha waa qoran yahay haddana acmaal baa midkood walbaba sabab looga dhigay sidoo kale marka kununa weeyaan baabun silatu الraximi wainqaطacuu qaraabada xidhiirinteeda walow iyagu haba ku gooyeene can abi hurayrata radi allahu canhu ana rajula qaala ya rasuula allah ina lii qaraabatan asilhum wayaqطacuunii waxaan leeyahay qaraabo aan anugu aan xidhiiriyo iyaguna igooya wa uxsinu ilayhim wayusii'uuna ilaya anuu wanaag sameeya iyaguna ixumeeya wa ayb wa axlumu canhum wayajhaluuna calaya aniguna aan ka dulqaato u dulqaato iyaguna muxuu igu adab darooda ayaan leeyahay fa qaala markaasu wuxuu yidhi lain kunta kamaa qulta haddaad tahay sidaad sheegtay faka'annamaa tusifuhum almalla waxaad la mid tahay sida adigu oo ruumad afka ugu burayo oo kale almal huwa ramaad alxaar dambaska kulul ayaa la yidhaahaa wax lagu dubto kaasaa la yidhaahaa muxuu ahaaye raranka la yidhaha ama ruumadka la yidhaha kaasa adiga oo muxuuah raran afka ugu burayo oo kale baad lamid tahay yani dhibaatada arrintaa ka soo gaadhaysa siday u dhiboonayaan waxay lamid tahay sidii qof muxuu ahay dhuxulo iyo dambas kulud afka loogu sheeday oo loogu shubay siduu u dhiboonayo oo kale walaa yazaalu macaka min allahi dahiirun calayhim dahiirun yani musaacidun calayhim wax ku taageera xag alla kaa taageeraya yaadan ka zuulaynin maa dumta calaa daalika intaad sidaa tahay xag alla lagaa taageerayaayo adaa had iyo goor ka fiicnaanaya in alla intaad sidaa tahayba baabun fi silati الraximi wa qaطciha can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alيه wasalam in allaha caza wajala khalaqa alkhalq ilahay khalqiguu abuuray xataa idaa faraqa minhu markuu dhammeeyey qaamat araxim qaraabadii baa istaagtay qaraabanimadii iyaa istaagtay faqaalat markaase waxay tidhi haadaa maqaamu alcaa'idi min alqaiica walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh